muxamadi wsal allah wslam wbaarak cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin atasriif xarfun washibhuhu min asarfi bari wmaa siwaahumaa bitasriifin xari walaysa adnaa min ulaaiyin yuraa qabiila tasriifin siwa maa guyira wamuntaha اسم hamsun intajarada وإن يزد فيه فما sabcan عدا وغير آخر ثلاث iftax wadum waksir wasid taskiina aaniihi tacum wafii culun uhmila walcaksu yaqil liqasdihim takhsiisa ficlin bi fucil waftax wadumma waksir aaniya min ficlin ulaaiyin wasid naxwa dumin wamuntahaahu arbacun in jurida wain yusad fiihi famaa sitan cadaa lismin mujaradin rubaacin faclaluu waficliluu waficlaluu wafucluluu wamac ficallin fuclalun wain calaa famac facallalin xawaa faclalila kadaa fucallilun wa ficlallun wamaa ghayaara lizaydi awi naqsintama walxarfu in yalzam fa aslun waladii laa yalzamu zaa'idu milu taxtuudii bidibni ficlin qaabilin usuula fii wasnin wazaa'idun bilafdihi ktufi wadaacif laama idaa aslun baqii karaa'i jacfarin waqaafi fustuqi wain yaku zaa'idu dicfa asli fajcal lahu fi lwasni maa lilasli waxkum bitasiili xuruufi simsimi wanaxwihi wlkhulfu fi kalamlimi atasriifu hada maxaluh xarfun xaraf iyo wa shibhuhu xaraf waxa shabaho bari'un wuxuu beri ka yahay min asarfi sarfi ayuu beri ka yahay wamaa waxa siwaahumaa xaraf iyo shibigii ka soo haray xarin wuxuu ku habboon yahay bitasriifiin tasriif ayuu ku habboon yahay walaysa ma ahaanin adnaa wax ka yar min ulaaiyin ulaai wax ka yar yuraa mid lagu ogaanaya adnahaasi qaabila tasriifin tasriif mid aqbalo siwaa maa shay keyrkii xaal u yahay guyira la bedelay tasriif ayuu baabaystay musanifka raxmatullaahi calayhi lafdigaa tasriif xagga dabeelaha takhyiirinta ay sameeyaan ama lagu sameeyo dhankii ay markii hore ka socotay laga bedelay dhan kale loo bedelo qaabkay u socotay adeega ahaa laga bedela jeeca ama jeeca ahaa ee adeeg lagu bedelo qabowgii laga bedelo kuleel lagu bedelo kuleel qabow lagu bedelo waxyaabahaasi ayaa xagga luqada la yidhaahdaa tasriif istilaaxa sarfiyiinta tasriif laba macnay u isticmaalaan macno waxa weeyaan takhyiiru lkalimati liabniyatin mukhtalifatin liikhtilaafi almacaani kelimada dhisteedii inta la bedelo dhismooyin kale in loo bedelo macaanida iskhilaafi darteedana loogu bedelo sida tagsiir iyo tashiir iyo ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo mushtaqaadkii aan soo marray iyo taniye iyo jamac iyo waxyaabaha in loo bedelo sarfiyiinta waxay caada ka dhigteen inay ku sheegaan qismunah naxwada qeybteeda ayay ku sheegaan sida musanifka uu sameeyey raxmatullaahi calayh qaybta labaadna waxa weeyaan kelimadii taqyiir in lagu sameeyo likhtilaafi lmacaaniina aan loogu samaynin liaraadin ukhra dana kale loogu sameeyo danaha kale waxay noqon karayaan ilxaaq iyo waxyaaba lamida ah qaybtaa weeye qaybta hadeer u baabaystay lix noocubayna u qaybsame lixdaa nooc waa ziyaada kelimada in la siyaadiyo in xadaf lagu sameeyo wax laga xadfo ibdaal in lagu sameeyo wax la bedelo naqli in lagu sameeyo qalbi in lagu sameeyo iyo idqaan lixdaa qayb weeye lixdaba iclaalla waa la yidhaahdaa sidaa tasriif loo yidhaahdaa iclaalla loo yidhaahdaa inkastoo bacdulculamaa naxwiyiinta qaar ka mida ah ay leeyihiin iclaal wuxuu khaas u yahay xuruufulcillaha keen waa isaga ilaaqaa lixdaa qeyb ayuu musanifka doonayaa inuu ka hadlo halka laga bilaabo ilaa kitaabka uu ka dhammeeyo baabka haddeen uu baabaystay wuxuu kaga hadli rabaa ziyaado oo keli ah yacnii kelimada xuruufteedii usuusha ahayd in xaraf lagu siyaadiyo iyo xarafkaa lagu siyaadiye sida lagu garanayo arrinkaasu doonayaa inuu ka hadlo ibdaal iyo naqli iyo qalbi iyo arrimahaasina wuu soo wadaayo baabka ka dambeeya ayuu ku tirin doonaa insha allahu tacala waan arki doonnaa musanifka wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi kelimooyinkii aan naqaanee saddexda ismi iyo ficli iyo xaraf xaraf iyo xaraf waxalla waxaa shabahaa sarfi laguma dhoweeyo waxaa la tasriifiyaa xaraf ka ma aha shabiihulxarafna ka mid ma ah xaraf garanaya shabiihulxaraf waxaa noqonaya asbaada mabniyaadka iyo afcaasha jaamidka oo waxaan horay kitaabka bilowgii ku soo sheegnay ismi hadduu xaraf shabaho mabni buu noqonayey ficli hadduu xaraf shabbahana jaamid buu noqonayey ficligii xaraf shabbahayee jaamid sidaa ku noqday sida casaa iyo layse iyo waxa la iyo ismigii xaraf shabbahaya sidaa mabni ku noqday iyo xarafkii la shabbahaya laftii ee sarfi shaqa ku maray la tasriifinayaa waxay noqonayaan ismi iyo ficli shibulxarafi ka nabadgalay ismi ficli ee shibulxarafi ka nabadgalayoo aan mabni noqonin iyo ficli shibulxaraf ka nabadgalayoo aan jaamid noqonin labadaasa la tasriifinaya intaa markuu sheegay ayaa wuxuu sii tawdiixiyey ismiga ficligaismiga xaraf ka shabahay iyo ficliga xaraf ka shabahay weliba ficli maaha ismiga xaraf ka shabahay qayb ka isla markaana la tasriifinaynin walaysa adnaa min ulaaiyin yuraa qaabila tasriifin ismi aslulwadcigii lagu dejiyey saddex xaraf wax ka yar ficli aslulwadcigii saddex xaraf wax ka yar lagu dejiye wax jiraba maaha ficliga laazim aslwadcigii ah, saddex raf ayaa ugu yar saddex raf marka lagu dajiyo kadib xadaf inuu galaa laga yaabaa oo licilla sarfiya loo xadfo ilaa uu laba xaraf ama saddex xaraf kaga soo ama hal xaraf kaga soo xaro waa dhici karta sida wacada yaciidu ya-da waa zaa'id cayn iyo daal ayuu ku joogaa waqaayaqii ee laba xaraf ayuu ku joogaa jaazim haddii la geliyo ama amar laga dhigaana hal xaraf keliyuubaa ku joogaya waayahay waxaa laga yaabaa licila sarfiya xadaf galay ficliga hal xaraf ama laba xaraf inuu ku soo haro laakiin asluwadcigii saddex xaraf inuu ka yaraado ama dhici karto ismigase waxaa dhici karaa asluwadcigii saddex xaraf inuu ka yaryahay oo hal xaraf ama laba xaraf lagu dejiyo haddaba ismigii laba xaraf ama hal xaraf lagu dejiyey oo asluwadcigiisaba hal xaraf uu yahay ama laba xaraf tasriif shaqa kuma hadalkan wuxuu soo hoosgelayaa xarfu washibhuhu min asarfi beri waayo ismiga laba xaraf lagu dejiyey ama hal xaraf lagu dejiyey shabiihun bilxarfi wa xaraf ayuu mabni ayuu sidaa ku noqdayo wadciga ayuu ka shabbahay mar hadduu xaraf shabbahayna dee xarfu washibhuhu min asarfi beriidi ayuu ka mid ahaa wuu sii tawdiixiyey uun xarfun xaraf iyo washibhuhu xaraf wax wuxuu ka fog yuhu beri ka yahay min asarfi tasriifin ayuu beri ka yahay wamaa waxa siwaahumaa xaraf iyo shibhigii ka soo haray xarin wuxuu ku habboon yahay bitasriifin tasriifin ayuu ku habboon yahay walaysa adnaa ayaa ismigii laysa ah yuraa ficligaa majhuulka loo bilayo laba mafcuul qaadanayo bimacnaa danna ahaan jiray aya calima naa'ibulfaacilka adnaada ayuu u noqonay walaysa ma aha adnaa wax ka yar min ulaaiyin ulaai wax ka yar yuraa adnaha mid lagu ogaanaya qaabila tasriifin tasriif mid aqbalo siwaa maa shay keyrkii xaal u yahay quyira la bedelay wa muntaha smin hamsun in tajarada wain yuzad fiihi famaa sabcan cada wa muntaha smin ismi intihadii iyo dabayaaqadii hamsun shan wey in tajarada waa haddii uu mujarad noqdo wain yusad fiihi ismi haddii la siyaadiyo famaa cadaa sabcan toddoba muusan tillaabin wuxuu doonayaa inuu kuu sheego musanifka raxmatullaahi calayhi ismi iyo ficli maadaama waxaa la tasriifinayaa iyaga ay yihiin bishardi shabahulxarfi inay ka nabadgalaan ismiga aslulwadci waxaa ugu yar saddex xaraf ismigana ficligana sidoo kale saddex xaraf ayaa ugu yar walaysa adnaa min ulaaihi yuraa ku ogaatay waayahay mujarad haddii ay yihiin meeqaa u badan masiidsa meeqaa u badan mujarad haddii uu yahay ismiga an xaraf mujaradnimo wuu ku gaari karayaa ulaai rubaaci khumaasi wuu noqon kara sida safarjal oo kale khumaasinimana mujarad kuma dhaafo haddii la siyaadiyoo siyaado uu wato toddoba xaraf wuu gaari karayaa toddobana ma dhaafi karo sida ficliga sudaasiga hamsatul wasli lagu bilowday masdarkiisa dee masdarka eh, alif uu wataa lagu siyaadini ficligana li xarafuu horay usii ahaa toddoba xarafku sidaa ku noqona istakhraja istikhraaj toddobuu sidaa u noqon toddobana ma dhaafo intaasuu ujeedaa wa muntaha smin ismi dabayaaqadii hamsun shan weeye in tajarada uu mujarad yahay wain yuzad hadii in tajarada ziyaada haddii laga qaawiyo ayuu u jeedaa wain yuzad haddii la ziyaadiyo fiihi ismiga famaa cadaa muusan tilaabin sabcan toddoba waayra aakhiri ulaai iftax wadum واqsir wزid تskiina ثaaniihi tacum وفiiculu uhmila واlcagsu yaqil liqasdihim تakhsiisa ficli bfucil waftax fadxi hayra aakhiri ulaaثiyi ulaaثiga aakhirkii heyrkii fadxi waduma damiyo waksir kasri wazid ziyaadi taskiina aaniihi ka labaad sukuunintiisa ziyaadi tacum aqsaamta wad camimiya waficilun fadoo la kasriyo caynta la damiyaa uhmila waa la ihmaaliyo lama isticmaalo walcagsu dabagedina yaqiin luguu yaryahay liqasdihim uqasadkooda dartii ayuu u yaraaday takhsiisa ficlin ficli inay ku khasisaan ayay doonayaan bifucila ismiga ulaaiga owsaantiisa ayuu rabaa inuu kuu sheego musanifka labaiyo toban wasan ayay qismada caqliyada ah ka suurayn kartaa ismiga ulaaiga ah labaiyo tobankaa sida ay ku imaanayaan ismiga xarafka ugu dambeeyo waa saddex xaraf xarafka ugu dambeeya icraabkaa ku shaqale mar hadduu icraabka ku shaqale yahay xarako gaar ahaaneedoo mucayanu ay ma jirto caamilka ku camalfalayaa rafcinaya nasbinaya khafdinaya waayahay kaa marka tira kuma jiro waxaa laga hadlayaa wuxuu noqonayaa ulaaiga labada xarafee hore xarakada la saarayo labada xarafee hore xarafka hore saddex xarakuu qaadan karaya waa fadxa iyo dama iyo kasra xarafka dhexda yaallana afar xarakuu qaadan karayaayo fadxa iyo dama iyo kasra sukuun ayaad ku dari dhaxdoo afar xarake qaadatay iyo bilowga oo saddex xarake qaadatay saddex afar ku dhufo laba iyo ayay ku soo bixi macnaha inaad isla fadxiso iyo inaad isla kasriso iyo inaad isla damiso iyo isagoo fadxisan inaad caynta damiso kasriso sukuuniso isagoo kasrisan caynta inaad fadxiso damiso sukuuniso isagoo damisan awalka caynta inaad fadxiso sukuuniso kasriso sidaa ayay ku noqon kaa waan mustacmal ma wada aha buu yidhi musanif la kasriyo cayntala la damiyo fiul la yidhaahdo waa zakaa wasan la isticmaalo ma aha oo carabtu ma isticmaalaan waayo kasla laga baxo dama loo baxa ayay cuslaysanayaan ma isticmaalaan fiicul sida xiibuk ma isticmaalaan waaya cagsigiisoo fada la damiyo caynta la kasriyaa oo fucilana asmaada wuu ku yaryahay du'il oo kale asmaada wuu ku yaryahay sababka asmaada ugu yaryahayna waa waxay doonayaan ficli ulaaia majhuulkiisa inay ficilo ku khasisaan duriba iyo qutile iyo qolada inay ku khasisaan ayay doonayaano ismi inay ku keenaan ficile ma doonayaan waana wasankii malayansanifka ismiga ka dhigi jira calamnimo haddii ay la joogto wasankii khaasun bilficli la dhihi jira kusoo marray xataa mutamimkii waayra aakhiri ulaai waftax fadxi hayra aakhiri ulaaiyi ulaaiga aakhirkii heyrkii fadxi wa dumma dammi heyrkaas waksir kasri heyrka waxaa isla soo gelayaa awalka iyo aaniga wazid ziyaadi taskiina aaniihi aanigiisa sukuunintiisa ziyaadi tacum aqsaamtaada camiimiya wa ficulu faadoo la kasriyo caynta la damiyaa uhmila waa la halleeyo waa la ihmaaliyey walcagsu dabageed iifaada la damiyo caynta la kasriyaana yaqilu wuu yaryahay asbaadu ku yaryahay liqasdihim ulajeedadooda darteeda ayuu u yaraaday takhsiisa ficlin ficliku khasisidiisay ula jeedaan bifucila ay ku khasisaan waftax wadumma waksiri aniya min ficlin ulaaiyin wasida naxwa duumin wamuntahaahu arbacun in jurdhida wain yusad fiihi fama sitan cada waftax fadxi oo wadumma dami oo waksir kasri aaniya xarafka labaad min ficlin ficli xaggii xaal uu ka ahaaday ficliga oo ulaaiyin ulaai ah wazid ku ziyaadi naxwa dumina iyo wixii lamidana ziyaadi wamuntahaahu ficli meesha ugu dambaysa arbacun afar weeye in jurida waa haddii la qawiyo la jarido wain yuzad haddii la ziyaadiyo fiihi ficlii famaa cadaa sittan ficliga ulaaiga awsaantiisa waa saddex wasan musanifka afar wasan ayuu ku sheegay oo wuxuu siyaadiyey wasankii majhuulka ahaa wasida naxwa dumina xaqiiqa ahaan wasanka majhuulkaa ah, farac wuxuu ka yahay musamaha si gooni in loo tiriyaa ma haboon saddexun in laga tiriyo weeye sida laambiyada markuu wadayba musanifka raxmatullaahi calayhi saddex uga tiriyey bifaclala ficlu du tajriidi ow facala yatii wamaksura caynin aw calaa faacila saddex wasan ayuu ulaaiga u sheegay majhuulla kuba uusan darin taa ayaana habboon saddexdaa wasanna waxay ka imaani ficliga maadiga fadxuu ku binaysan yahay weligii awalkana laazim waa inuu fadxisnaadaa waxaa soo haray xarafka dhexda yaalluu noqonaya xarafka dhexda yaallaa sukuun kuma bannaano ficli waayo damiiru rafca lagu dabadhejin damiiru rafca mutaxarig haddii lagu dabadhejiyana laamtaa sukuunsami iltiqaa'u saakinayna lama ogola laazim cayntu waa inay xarakaysnaataa xarakada caynta fuuli kartaa waxay noqonay fatxa iyo dama iyo kasra facila facula facala saddexdaa wasan ayuu leeyahay waa ficliga ulaaiga rubaaciga mujaradka hal wasan ayuu leeyahay faclala wasanka ayuu leeyahay mujaradkuna waa labadaa wasan waa ulaai iyo rubaaci haddii la ziyaadiyo sudaasi buu noqdaa khumaasi buu noqonaya ulaai eh, haddii la ziyaadiyo rubaaci buu noqoni khumaasi buu noqon ilaa sudaasi waa la ziyaadin karaya rubaaci mujarad la ziyaadiyaana laba jeer ubaa la ziyaadin karaya khumaasi iyo sudaasi sudaasina ma dhaafo ficli ziyaado kasta haddii loo keeno waftax fadxi oo wadumma min baabi tanaasuc weeyaano ahaaniyada ay ku tanaasucayaan igsirta u dambaadsiini labada hore waad ka goyni calaa ariiqi lbasriyiin waaye incamilaan iqtadaya fismin camal qablu falilwaaxidi minhuma alcamal waani wla cinda ahli lbasra waftax fadxi oo wadumma dammi oo waksir kasri ahaaniya ka dambe min ficlin ficli xaggii xaaluu ka ahaaday ficliga oo ulaaiyin ulaai ah waid waxaad siyaadisaa naxwa dumira majhuulkiibuu u wadaa dumirana ziyaadi oo afar oga dhig laakiin raajixu majhuulka inaan la tirinin ayaa fiican oo farac looga dhigo musamaha wa muntahaahu ficli intihadii arbacun afar weeye in jurnidaa haddii ziyaado laga qaawiyo wain yusad haddii la ziyaadiyo fiihi ficli haddii la ziyaadiyo famaa cadaamu usa tilaabin lsmin mujaradin rubaacin faclaluu waficliluu waficlaluu wafucluluu wamac ficallin fuclalun wain cala famac facallalin xawaa faclaliila kadaa fucallilun waficlallun wamaa hayara lizaydi awin naqsin tamaam lismin ismi ayuu u ismiga oo mujaradin mujarada ismiga oo rubaaciyin rubaaci ah faclalu iyo waficlilu iyo waficlalu iyo wafuclulu iyo wafuclalun ayaa u sugan maca ficallin fical mici ayuu u sugnaaday weyne calaa hadduu ziyaado faxawaa wuxuu koobay facallala ayuu koobay faxawaa wuxuu koobay faclalila ayuu koobay maca facallali facallal mici ayuu koobay kadaa fucallilun iyo waficlallunna waa lamid wamaa wixii haayaraa dabamaro u gayroomo intabaa wuxuu u nisbo sheegtay lizaydi ziyaada aw innaqsi nusqan ee wuxuu soo sheegay ismiga ulaaiga owsaantiisoo laba iyo toban ah. hal wasanoo muhmala hiya hal qaliila toban mustacmala ah. waayahay waxaa kaluu soo sheegay ismiga mujaradnimo khumaasi inuu ku gaari karaya ulaai mujarada rubaaci mujarada iyo khumaasi mujaradaba waa la arki karaa asmaadu ulaaigii mujaradka ahaa laba iyo toban uu usoo sheegay rubaacigii mujaradka ahaa iyo khumaasigii mujaradka ayaa ku yimid rubaaciga mujaradka wuxuu yidhi musanifku lix wasan buu leeyahay lix wasan uu tiriyey rubaaciga mujaradka khumaasiga mujaradkana afar wasan ayuu tiriyey kadib alfaaddoodoo laiska maro weeyaan muxuu ahaa wixii la miaalin kara lala miaaliyo ibnu caqiilkaa si fiican u miaalinaya muxuu aha dhib kuma sii jiro lismin ismi ayuu u sugnaaday ismiga oo mujaradin mujarada ismiga oo rubaaciyin buu ahaa ee nadbiga dartiisu yada u xadfay ismiga oo rubaacin rubaaciya ah. faclalu ayaa u sugan la fadxiyo caynta la sukuuniyo laamta la fadxiyo faclalu sida jacfarun oo kale wa ficlinun ayaa u sugan sida eh, zibrij oo kale wa ficlanun ayaa u sugan sida dirham wa fuclunun ayaa u sugan sida burthun oo cidyaha libaaxa wamaca ficallin wa fuculanun ayaa u sugan maca ficallin fical mici ayuu u sugan yahay wain calaa rubaaci hadduu ka bato mujaradnimana kaga ayuu koobay maca facallali lala qabo kadaa fucallilun iyo wa ficlallunna waa lamid afartaa wasan ayuu khubaasiga leeyahay wamaa haayara lizayda aw inaqsintamaa wuxuu u jeedaa wixii ka yaraadoo ismi ah nusqaan ayuu u nisba sheegtayoo xadaf baa galay sida ahun iyo yadun iyo waxa lamidka ah wixii ka bataana ziyaadaa ku jirtaaye khumaasi usuulkagama badan karo intaasuu ujeedaa wamaa wixii haayara u hayrooma sidaa aan sheegnay ulaai owsaankiisii aan sheegnay khumaasi iyo rubaaci owsaantoodii aan sheegnay wixii u qayroomaa intamaa wuxuu u nisbo sheegtay linaqsi nusqaan ayuu lizaydi ziyaadu u nisbo sheegtay aw inaqsi nusqaan ayuu u nisbo sheegtay waxbaa ka xadfay wlxarfu in yalzam fa aslun wladii laa yalzamu zaa'idu milu taxtudii wlxarfu xarf in yalzam kelimada haddii uu laasimo fa aslun asal weeye wladii kii laa yalzamu aan laasimaynina azaa'idu zaa'id weeye milu taxtudii uxtudiya ta'deedii oo kale weeye yacni wuxuu leeyahay baabkan wuxuu kaga hadlayaa nir tasriif horta wuxuu u baabaystay lix arrimood siyaado iyo xadaf ibdaal iyo naqli iyo qalbi iyo idqaam lixdaa arrimood ayuu doonayaa inuu ka hadlo baabka soo horay siyaadada oo keli ayuu kaga hadlayaa maadaama ziyaada uu doonaya inuu ka hadlo ayaa wuxuu doonayaa inuu kuu sheego kelimada xaraf zaa'ida inuu ku jiro waxa lagu garanayo kelimadani talow xuruufteedu ma wada usuulba zaa'id baa ku jira arrinkaa waxaa lagu garan karaya ilaa toddoba arrimood ayay tiriyaan lagu garto sabaanka oo kale toban bubaayuu sheegaya laakiin tobankaasi dhowr ayaa laisku celcelin ilaa toddoba isku noqonayaan laba arimood ayaana ugu muhiimsan toddobadaa arrimood ee lagu garanayo laba arimood ayaa ugu muhiimsan labadaa arrimooduu musanifka ka hadlay labadaa arrimood arrinka hore waxa weeye kelimada xuruufteeda xaraf ka mida ah fii bacdi tasaarifi lkelimati haddii uu dhacayo kelimadan xuruuftan ay haddeer wadato bacdi xuruuftaa ka mida la waynayaa kelimadaa inta tasarufka lagu samaynayo waa la taniyeye waa la jamciyey wasfi baa laga keenay masdar baa ka yimid tasaariifta kelimada lagu samaynaya bacdi ka mida yaa xaraf xuruuftii ku jirtay ka mida xadfoomaya xadafkaana liayri cilatin tasriifiya ayuu u xadfoomaya cilo sarfiya uma xadfoomaye liayri cila sarfiyuu u yacnii suquudu alxarfi fi tasariif lkalima liayri cilatin tasriifiya fii bacdi tasaariif alkalima ligayri cilatin tasriifiya kelimada xuruufteeda xaraf ka mida inuu dhaco tasaariifta kelimada qaar ka midana uu ku dhaco islamarkaana ee cila sarfiya uusan u xadfoon taa waa lagu garan ta labaadee lagu garanayaa waxa weeyaan xuruufu ziyaadada inaad barato mawdica lagu ziyaadinayana aad barato meeqa xarafoo la ziyaadiyaa xaraf walbana shuruuda iyo mawdica lagu ziyaadinayaa muxuu yahay labada arrimooduu ka hadlayaa musanif wuxuu soo hormariyey arrinka hore oo ah ziyaadada xarafka waxa lagu gartaa suquuduhu fii bacdi tasaarifi alkalimati ligayri cillatin tasriifiya kelimada xuruufteeda xaraf ka mida ah inuu dhacayo fii bacdi tasaariifilkelimana ku dhacayo cilla sarfiyana uusan u dhacayn cilla sarfiya haddii uu u dhaco siyaada ma tusinayo waxaa la yidhahdaa maa xudifa licillatin tasriifiyatin kahaabit cilla sarfiya wixii loo xadfa wax jooguu la mid yahay miiaal wacaada mudaaracee iyo ciddu wawdii way xadfoonta licilatin tasriifiyay u dhacday oo liwuquucaha bayna caduwatayaha yaa maftuuxa iyo kasre laazime dhexdooday dhacday iyadoo saakina ah xadafka laazim buu noqday cila sarfiya loo xadfay khalaas kaa zaa'idnimo ma tusinayo ee liqayri cila sarfiya waa in loo xadfaa xadafkaana wuxuu ka dhacayaa kelimada asalkeeda ama faraceeda ama nadiirkeeda saddexdaa mid buu xadafka ka dhaca kelimada asalkeedoo masdarkuu xadafka ka dhacay miaal daraba alifaa dhexda ku jirta masdarka ficligan asalkiisii muxuu ahaa darbun hee darbun alif kuma jirin ee aliftani waxay ka dhacday asalka kelimadoo masdarkii ah hee daaraba alifta ku jirtaa zaa'id wey waxaana na tusiyey aliftani fii bacdi tasaarifi lkelima ayay dhacday oo asalka kelimada yayay waxaa dhici kartaa faraca inay ka dhacdo asalka way ku jirta laakiin faracibay ka dhacday kataba masdarkeedii muxuu noqonaya kitaab kitaab alifaa dhexda kaga jirta ee kitaab ficli ka keen katabuu noqoni faracani alif kuma jirto asalka aliftii ku jirtay masdarka aliftii ku jirtay zaa'idnimadeeda iyo calaamad u tahay oo tusi nadiir kelimadan asal iyo farac isuma aha laakiin waa laba kelimo siman macno ahaanna hal macno ku wada dhacayo mid masdara iyo mid farac we midna ma jiro sida ayal iyo iinin oo kale ayalun oo dhaxda ah, ruuxa dhexdiisa ama keliyihiisa iilunna waa dhaxdiu iil iyo aydal midna farac ma aha midna aslala ma aha yacni mid masdar iyo mid farac kale ma jiro waa laba kelimooo nadiiso isgarab taagan midbayay yada ku jirin midna yadayaaidka oo ku jirta yadaasi zaaidka waayo kelimada nadiirkeedii ayay ka dhacday dhicitaanka kelimada tasarufkeeda xarafka uu ka dhacayana saddexdaa qeyb ayuu u qaybsamayaayo xarafka asalku ka maqanyaho faracuu ku jira asalkana masterka loo jeedaa ma ahe asalku ka maqan yahaye farcuu ku jira ama nadiirku yuu ku jiraa nadiirna waa ka maqan yahay saddexdaa arbood midunbuu noqonaya kelimadaa zaa'id weeye xarafka ku jira musanif wuxuu miaaliyey uxtudiya uxtudiya waa la raacay iyo uxtudiya waa la kabaystay labada macnaba oo saxiix kabaa la gashaday ama waa la raacay oo ruuxii baa la dabagalay uxtudiyadaasi iyadoo ta'da iyo hamsadaba laga xadfo xadiya lalaahi aad arkay xadiya wuu raacay hamsada iyo ta'da labadaba zaa'id baa ahay asagu ta'duu sheegay hamsadana waa la mid wlxarfu xaraf in yalzam haddii uu laasimo xarafka fa aslun asal weeye wladii xarafka laa yalzamu aan laasimaynin azaa'idu zaa'id wey milu taxtudiya uxtudiya ta'deedii weeye bidibni ficlin qaabili lusuula fii wasnin wazaa'idun bilafdihi iktufi wadaacifi lama idaa aslun baqii karaa'i jacfarin waqaafi fustuqi qaabili alusuula usuusha waxaad qaabilisaa bidimni ficlin ficli waxyaabaha uu wato xuruufta uu wato fii wasni wasn dhexdii ku qaabili wazaa'idun zaa'idna uktufiya waa la marmay bilafdihi lafdigii ayaa loogu marmay wadaacif laablaab allaama laamta laablaab idaa baqiya aslun baqiya asal haddii uu soo haro karaa'i jacfarin iyo waqaafi fustuqin weeye kelima sidee lo wasnaya arrinkaasuna waa inuu ku baro wuuleeya kelima inaad wasanto haddii aad dooni kelimada xuruufteeda asalka ah ismiyo ficli midkay doonto ha noqoto kelimada xuruufteeda asalka ah, fa iyo cayn iyo laamka cibaarey xarafka u hore fa ka cabir xarafka dhexda yaallana cayn xarafka u dambeeyana laam kelimadaa hay-ada iyo qaabka loo xarakaynayo mawsuunka ayuu waafaqay yani wasankan sida aad u xarakayni mawsuunka ayaad waafajiniyo mawsuunka sida u xarakaysan yaad u xarakayni wasankana miaal daraba wasan haddii lagu yidhaahdo xarafka hore daadka weeyaane fa ka cabir ra'dana cayn ka cabir ba'da u dambaysana laam ka cabir xagga xarakadana daraba way wada fadxisneeda wasankana wada fadxi facalan calima wasan faciila karuma wasan facuula zaydun wasan faclun baad ku laacayntu way reebanayde waayahay ulaaثi haddii la wasnayay waa sida rubaaci haddii la wasnaya rubaaciyuusuul ama khumaasiyuusuul la wasniyo ilaa ismu khumaasi waa noqon karayaaye laamta soo celceli oo markaa saddexda xarafoo hore fa iyo cayn iyo laam aad ka cabirto xarafka hadhay ama labada xaraf ee hadhay laba laam soo celi ama saddex laam oo waxaad tidhaahdaa jal oo kale wasan haddii lagu yidhahdo ama jacfar wasan faclal baad leedahay faclal hore fa ka cabbina caynkana cayn ka cabbin fada eh, labaadna waxaad ka cabbirtaa laam ra'da reer ugu dambeyna laam kale ka cabbir jacfar faclal waayo fustuqna waa la midoo ficlulaad ka cabbiri khumaasiyul usuul ismiga haddii yahayna saddex laam ayaad u waayahay waa sidii markii horeba uu soo wasniyey safa rijalun wasan haddii lagu yidhaahdo waxaad ku wasniyey facallalun ilaa labada laamo isku xigaada iyo isku idqaamiye waayahay adigu asal haddii uu baaqi noqdo laamta soo celceliye asalkaa baaqi noqday hal xaraf haddii uu yahay iyo ka badan haddii uu noqdo intaasu ka hadlaya waxaa jira mar xarafkii zaa'idka ahaa ha maya xarafka zaa'idkiina sidii ugu hadal xaraf zaa'id ee kelimada haddii uu ku jiro xarafka zaa'idka sidiisa u cadda miiaal aclama wasan alguy caynta iyo laamta iyo miimka fa iyo laam iyo fa iyo cayn iyo laamka cadda hamsada u horrayna sideeda ugu hadal aclama afcala dheh sidaa mar waxaa jira xarafka zaa'idka aan sidii loogu hadlayn laba jeer labadaa jeer mar mid uu soo wadaa marka kale waa sheegi insha allah lafdiga ficlun waxyaabahay u doorteen waxaa ka mid ah inay fa iyo cayn iyo laam ku eh, wasnaan ficlun macnihiisa wuxuu shamlinayaa afcaalu ljawaarix wa afcaalu lquluub oo dhan wax alla wixii la sameeyo facala waa lagu cabiri karaya yani haddaad socoto facalo wey haddaad seexato facalo wey haddaad wax fiiriso facalo wey haddaad ictiqaadiso facalo eh, waxyaabahaas maadaama jawaarixdoo dhan ficliga uu ka wada dhacayo yay u doorteen waxaa kale makhaarij ahaan marka la eegana fa iyo cayn iyo laam saddexda mahraj ah ee ugu qaybsanyah joofka laga soo bilaabo ilaa bishimaha laga soo gaaro yuu qaybsan yahay saddexda xarafna waa u qaybsan yihiin warkaa qaabil qaabili alusuula usuusha waxal qaabilisaa bidimni ficlin bimadmuuni ficlin ficlin xuruufta la dhexgeliya fa iyo cayn iyo laam fii wasnin wasan dhexdii ku qaabili wazaa'idun zaa'idna uktufiya waa la maray bilafdihi lafdigii ayaa loogu wadaaci soo celceli allaama laamta soo celceli idaa aslun idaa baqiya haddii uu haro aslun asal baqiya uu haro karaa'i jacfarin jacfar raadiisi weeye asalkii haray iyo waqaafi fustuqin fustuq qaabtiisii wey jacfar eh, isha yaree biyahe islamarkaana buuxdaa la dhihi jiray waagii hore fustuqna nooc qudaarta ka mida wey jaariyatun lam ta'kul ilmuraqaqa walam taduq min albuquuri lfustuqa waa soo marray wain yaku zaa'idun dicfa asli fajcal lahu fi lwasni maa lilasli wainyaku haddii uu yahay azaa'idu zaa'id dicfa asliyiin asli dicfigii haddii uu yahay fajcal yeel lahu zaa'idkaa waxaad u yeeshaa filwasni wasanka dhexdii maa wixii lilasli asli asalka u sugnaa xuruufta usuusha ah fa iyo cayn iyo laam ka cabir zaa'idna sidii ugu hadal arrinkaasuu sheegay zaa'id sidii ugu hadal ayuu istinaa ka daba zaa'idka waa hadduusan ahayn dicfa asliyi xaraf asli ah hadduusan la jinsi ahayn amaa xaraf asliga ah hadduu la jinsi noqdo xarafkii zaa'idka ahaa xarafka asliga waxaad ka cabirto ayaad zaa'idkana ka cabiri miiaal faa'ulkelima iyay isku jinsi yihiin xarafka zaa'idka ah heefaaulkelima fabaad ka cabiri laheed soo maaha xarafka zaa'idkana ka cabo zahzaqa waa iswasanaya lagu zahzaqa za'da hore asli haddii aad ku wado faaulkelimay taallaa za'da dambena fa ka cabiri maadaama za'daa hore aad fa ka cabirtay oo zahzaqa wasan facfalaad wasn facfala ee faczala kuma wasnaysid za kama cabiraysid waaya iqdowdana wasanaalagu yidhi daalka hore asli weeyaan caynulkeli buuna yaalla daalka dambena caynubaad ka cabiri ifcaw calaadku iyad ku wasni xarafka zaa'idkaa ah, ducfa asliyin haddii uu noqdo asliga waxaad ka cabirtay iyaad ka cabiri waxaan farqi lahayn xarafkaa zaa'idka ah ee ducfa asliyin noqday lililxaaqi ha loo siyaadiyo lialabilmacnaa ha loo siyaadiyo labada xaraf ee ducfiga isku xigaan ha kala fogaadaan fari male hadday isku xiyaan waa sida qatala oo kale laba taa isku idqaameen mid ay zaa'i tahay ee marka aad wasni facalo baad leedahay cayn idqaaman baad soo celcelini ee facatalo kuma wasnaysid haddii ay kala fog yihiin oo iqdhowdanadii aan sheegaynina waa lamid haddii lililxaaq u sugnaaday sida jalbaba oo kale waa lamido faclala umbaad ku wasni maadaama labadaba mida hore laamaad ka cabiri tan dambena laambaad ka cabiri labada xaraf noocay doonaanba ha noqdaane marba xarafka zaa'idkaa xaraf asliga ducfiya haddii uu noqdo asliga waxaad ka cabirtaad ka cabir waxaa kale mawdic kaleoo waxaa jira musanifka uusan ka hadlin oo xarafkii zaa'idka ahaa aan hadda u yaalla laga cabiraynin waa iftacala tadeeda iftacala tadaa waa zaa'id ta'daa zaa'idka ah xarful idbaaq hadduu ka horreeyo musanifkaa keeni doonaa baabul ibdaalan ku mari doono insha allahu tacaala xarful itbaaq haddii uu ka horreeyo ta'daa ta' loo bedelaa oo ta'da sideeda laguma daynayo daafafti caani rudda ira mudbiqin buu keeni doonaa miaal sabara iftacala u bine istabara buu noqonaya ta'daa ta' u bedeli istabara buu noqona wasan haddii lagu yidhahdo istabara ka warran ta kama cabiraysa xarafka zaa'idka hadar yaalla waa ta ta'na cabiri mayse ee xarafka hadda yaalla kuma weysanaysid taana musanifka keeni doona insha allahu tacala wain yakun haddii uu yahay azaa'idu zaa'idka dicfa asliyin dicfigii haddii uu yahay fajcal waxaad yeeshaa lahu zaa'idka miduu u sugan yahay fi lwasni wasanka dhexdiigu ugu sugan yahay maa wixii lilasliyi asliga u sugna waxkum bitasiili xuruufi simsimi wanaxwihi wlkhulfu fi kalamlimi waxkum xukmi bitasiili xuruufi simsimi simsim xuruuftiisa asalnimadiisa xukm iyo wanaxwihi waxa la midka waalkhulfu khilaafna fii ka lamlimin fii mili lamlimin lamlim iyo wixii lamid ayuu ku sugnaaday halkan wuxuu doonayaa inuu bilaabo sababkii labaadee lagu garanaya xarafka zaa'idka ah sababkii labaad xuruufu ziyaadada inaad barato mawdica lagu siyaadinaya iyo shuruudiisina aad barato sababkii labaad buu ahaa kaasuu rabaa inuu bilaabo kaa intuusan bilaabin ayaa wuxuu ka hormariyey faaciida guud inuu ku siiyo uu yidhaahdo ismi rubaaci ama kelima rubaaci ah afar xaraf ah afartaa xarafna faaulkelima waa caynulkelima oo la celceliyey afar ku gaara kelimada waa afar rubaacina waxay ku gaadhay fa iyo cayn la celceliye waa laba xarafoo kiiba laba jeer la soo celiyey ayuu rubaaci ku gaadhay kelimadaasi waxaad u fiirsani xuruufteeda qaar ka midee iyagoo dhacaya in la arkay fii bacdi tasaariifilkelima iyo weligood xuruuftaasoo dhici inaan la arag xuruuftaasoo weligeed dhici haddii aan la arag xuruuftaa wada usul wax kuma jiro simsim oo kale wey simsim waa sisinta caadiga la beerteen naqaano simsim waa afar xaraf siin iyo miim la soo celceliyaana afar lagu gaarsiiyey isla markaa simsim xuruuftiisa xaraf ka oo dhacayana weligii lama arag xuruuftaa waa wada usuul wax zaa'idee kuma jiro waayahay xuruuftaasoo bacdi uu dhacay haddii la arko ka warran qaar waxay leeyihiin waa laisku khilaafsan yahay dhicitaankaasi wuxuu calaamad iyo daliil u yahay sida aan soo marnay xarafkaa dhacay zaa'id inuu yahay oo xuruuftaas qaara zaa'ida eh. bacdina waxay leeyihiin may xuruuftan afarta ah ee laba xarafoo la soo celceliyey afar lagu gaarsiiyey xaraf zaa'idnimo in lagu xukumo midna asalnimo lagu xukumaa taxakum buu noqon wax ma dhicitaankan xarafkaa uu dhacayna maaddo kale iyo ficli kale ama ismi kale weeyaane isku maadaba ma aha ha la yidhaahdo sida lamlim lamlim uruur weeye isu imow lamlim iyadoo lamma la yiraahdana waa la arkay oo laam iyo laba miimoo isku idqaaman laam la rido laamtaa la rida waa zaa'id bay yidhahdeen qolo qolana waxay yidhahdeen waa lamlim iyo lama labay kala yihiin kafkif iyo kafaa la laba kelimay kala yihiin oo kafkifna waa rubaaci xuruuftiisoo dhan usuul ay tahay kafa iyo lamana waa ulaai ulaaiusuul weeye khilaafkaasaa jira sideedana xuruufta la siyaadinayo waxaa loo kala qaadayaa isbilowga hore xarafkan la siyaadinayo sabab kastaba ha keentay in xarafkaa la siyaadinayaa dicfa asliyin uu yahay iyo inuusan ahayn dicfa asliyin haddii uu noqdo xarafka la siyaadinayo ieediyobaaanka xaraf xaraf aan la siyaadin karin kuma jiro marba dicfa asliyin hadduu noqdo lilmacnaa ha loo siyaadiyo ama lililxaaqi ha loo siyaadiyo labada xarafee isku jinsiga ah isku xigaanaba yayan isku xigi marba dicfa asliyan haddii uu noqdo xarafka la siyaadina ieedabaaanka xaraf ee xuruufulhijaaga xarfaa la siyaadin karnimi jiro dicfa asliyin hadduusan ahayn toban xaraf oo sa'altumuuniyaha lagu jamciyo xarf aan ahayn siyaadin karo hadduusan dicfa asliyin ahayn sa'altu buniyaha waa lagu jamciyaa yaa howlustanim waa lagu jamciyaa hawaytu simaana lagu jamciyaa ibnu maaliga bayd buu afar jeer ku jamciya amaanun watasiilun talaaunsa yowmihi amaanun watasiilun talaaunsa yowmihi nihaayatu mas-uulin eh amaanu saas waa adigu dariga qoraa bayd yuu afar jeer ku jamciyey waxkum xukmi bitasiili xuruufi simsim simsim xuruuftiisa asalnimadiisa xukmi iyo wanaxwihi simsim waxaa la midka ah la mid noqonaya rubaaci laba xarafoo lasoo celceliya rubaacinimo lagu gaarsiiyey xuruuftiisa qaar ka midana weligood iyagoo dhacyaan la arag waalkhulfu khilaaf fii ka lamlimin fii mili lamlimin lamlim iyo wixii lamida ayuu ku sugnaaday lamlim urur wey meel isugu imow lamlim waxaa lamid ah rubaaci laba xarafoo lasoo celceliya rubaacinimo lagu gaarsiiyey xuruuftiisa qaar ka midoo dhacayana la arkay khilaaf baa ku sugan wallah aclam sal allah wsal